almuqadima alxamdu lilaahi alkariimi yahdi man shaءa min cibaadihi liلrushdi faqaha fi اddiin aladii araada khayran bihi wazaadahu rashaada ahdaa lana nabiyahu muxamada mucalima wanaasixا mujtahida صلى عليه ربنا وسلم ما بزغ الفجر وما غيث هما قد أرشد الناس لكل ما يصر وقد نهاهم عن جميع ما يضر فأسعد الناس به من وفق لإرثه فهما ونشرا وتقى ومن هنا شمر أهل الذكر لحفظه والفهم ثم النشر فألفوا مصنفات مزهرة تبصرة لمن يعي وتذكره ومن ذه بداية المجتهد فهاك نظم دره للمبتدئ ضمنته المسائل الأصول وأحذف التفريع والدليل ورب فرع قد تراني أدرجه لو لم يسق في الأصل كنت أخرجه وربما حذفت قولا قد ذكر في أصله أن شذ أو لأختصر وربما قدمت أو أخرت لنكتة أو زدت أو غيرت مبينا معتمد المذاهب بصيغة الجزم به في الغالب وما بقيل أو بعن أو نحو في قول لشيخ مذهب فضعف والحكم إن أرسلته لكلهم إلا إذا ذكرت خلف بعضهم سميته هداية المسترشد لما حوى بداية المجتهد وأسأل الله الكريم أن يمن للعبد بالتسديد مع قصد فرب ساع في صلاح غيره qucuuduhu خير له من سيره wama ntifaaci in afaada annaasu mima xawaa wanaala biliflaasu muqadimada oo labaatankaa beyt ah waxay isugu jirtaa iftitaaxii iyo eh, maqsuudkii la ishaaro <clears throat> eh, wuxuu yidhi alxamdu lilaahi alkariimi yahdi man sha'a min cibaadihi lirushdi ilaahay subxaana wa tacaala baan ku xamdiyayaa deeqsiga ahaa oo ku hanuuniya ciddii uu doono addoomihiisa ka midkaa rushdiga iyo ariiqa markaa saxda iyo hanuunka faqaha fi diin aladii araada khayran bihi wuxuu ilaahay diinta fahansiiyaa oo fiqigiyada u yeelaa qofkii uu khayr la doono wasaadahu rashaada waxaanu markaa u siyaadiyaa hanoon iyo toosnaan oo diintii uu fahansiiyey ayuu inuu ku toosnaado waafajiya ahdaa lanaa nabiyahu muxamada wuxuu inoo soo hadiyeyo hadiye ahaan inoogu keenay nabigiisii muxamed ahaa sal allahu alayhi waala alih wasalam mucalliman xaal uu yahay mid markaa waxina baraya wa naasixan si markaa naseexa inoola hadlaya mujtahida weliba dadaalaya oo arrinkaasi juhdigiisa ku bixinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam sallaa calayhi rabbuna wasalama ilahay ha ku salliyo oo ha salaam maa basaqa alfajru inta waagu dilaaco wamaa kaysun hama iyo inta roob uu hooro qad arshada annaasa likulli maa yasur dadka wuxuu ku hanooniyey wax kasta oo farxad gelinaya oo wanaag iyo khayr u horseeday waqad nahaahum can jamiici maa yadur wax kasta oo dhibku keenayana waa u diiday faascadu nnaasi bihi dadka kooda markaa ugu saciidsan ee sacaadada iyo maaragtay waxa weeye yani waxa weeyaan ku helay maarata ugu nasiibka wanaagsan dadka kooda ugu nasiibka wanaagsan marka nebiga xaggiisa laga eego man wufiqa liirfihi waa qofkii la waafajiyey dhaxalkii <clears throat> nabiga calayhi salaatu wasalaam fahman fahan ahaan wa nashran iyo dadka inuu sii gaadhsiiyo wa tuqa iyo inuu ku toosnaado oo uu ku dhaqmo wa min hunaa halkaa haddaba iyagoo ka duulaya ayay shamara ahludikri dadkii markaa aqoonta lahaa ay markaa tafaxayteen lixifdihi bay u tafaxayteen inay markaa xifdiyaan cilmigii waalfahmi ay fahmaan uma nashri kadibna ay dadkii sii gaadhsiiyaan faallafuu waxay qoreen musanafaatin kutubay qoreen mushira iftiimaysa tabsiratan liman yaci iyagoo markaa wax ku tusinaya ciddii wax fahmaysa wa tadkira kuna xasuusinaysa qofkii isagu yaqaanay laakiin ilaawi wa mindihi waxaa ka mid a ah kutubtaa la qoray bidaayat lmujtahidi kitaabkaasaa ka mid ah bidaayat lmujtahid markaa kelmadda bidaaya luqa ahaan hadal baa laga keenaa oo culamada qaarkood baa idhahda fasiix ma aha oo maarata waxa budaa ah oo bilhamsi ah ayaa fasiix ah laakiin in maarata ya laga dhigo oo bidaayo la yidhaaho waa iska waa laxni faafay lakin hadda saasun baa loo yaqaan kutub fara badan baabada iska sidaasa annihaaya wlbidaaya albidaaya wanihaaya ibn kaiir kan bidaayat mujtahid qolyaha qaarkoodna waxbay markaa raadiyaano meena in kelmaddu ay markaa iyada lafteedu sidaa ku hagaagi karayso iyay sheegaan wa mindihi waxaa kamida bidaayat mujtahidi kitaabka bidaayat mujtahid wanihayat muqtasid bn rushdin اxafiid almutawafaa sanata ayuu dhashay waa markii uga dhintay afwan an boqol iyo labaatankiibuu dhashay waxaanu dhintay an boqol iyo an iyo sagaahanki an boqol iyo han iyo sagaashankiina waa dhintay markaa muddo toddobaatan sano dhaaftay ayuu noolaa nin markaa faqiihna ah faylasuufna ah abiibna ah culum fara badan ku mashquulay buu ahaa waxaa la yidhaahdaa intii uu cilmiga ku jiray laba habeen uun baanu ayuunbuu cilmiga ka mashquulay laba habeen keliya intii noloshiisii habeenkii arooska ahaa iyo habeenkii aabbihii dhintay awowgii wanaga ilmuu soo gaarin awogii faqiih weyn oo rushd aljad ay ku soocaan albayaan wataxsiir iyo almuqadimaat mubahidaad iyo odaygale weyn Eh, waana faqiiha weyne maalikiyada kutubta maalikiyada qaala ibnu rushdin iyo waxaa markaad aragto ibnu rushdiga ay maalikiyadu sheegayaan waa kaas kan ma aha kan faqiih maalikiya waa ahaa fiqiga maalikiyada qaadina ku ah laakiin eh, maarata waxa weyaan xagga madhabka cinaayo badanoo uu siiye xagga kutubta iyo ka qorista iyo arrimahaas eh, walow isagu uu yidhi kitaab baan ku ballan qaaday inaan qoro madhabka laakiin haddana kutub muctamado xagga madhabka maalikiyada ah ma laha awogii kutubta muctamadka ale ah maarata waxa weyaan saaxibu tarjiixna ah oo yani waxa weyaan makaano weyn ku leh tarjiixaadkiisu xataa maalikiyada dhexdooda ay mansilo weyn ku leedahay isagu markaa faqiiha maalikiga wuu ahaa laakiin waxoogaa waaba yar qaniisan yihiin qolyaha maalikiyadu kitaabkiisa bidaayatulmujtahidka ayaa waxay yidhaahdaan waa kan intuu aqwaashii soo naqliya haddana niqaashaya ee maaragtay waxa weyan waxna daciifinaya waxna saas yeelaya markaa marar fara badan maalik riwaayaadka masalada ku suganta ugu daciifsan intuu soo qaado buu radiyaabay qaarkood ku dureen laakiin sidaas ma ahee de waxa weya way dhici kartaa in mararka qaarkood wax u dhuuntaan laakiin si caadiyahoo marka waxa weya runtii nasaaho badani ay ku jirto iyo insaaf badani ayuu wax u niqaashaa wuxuu ihi fahaaka haddaba hoo nadma durihi yani waxa weeyaan durarkii ku jiray ama yani waxa weyaan macdantii uu xambaarsanaa ee ku jirtay taxeeda la taxayo lilmubtadi qofkii mubtadi ahaa loo taxaye ee markaa isagu u baahnaa in bal xaggaa waxa weya laga saacido iska qaba buu leeyay damantuhu nadmigan waxaan gudaha u geliyey oo aan ku dhex sheegay almasaa'il alusuula masaa'isha waaweyn ee usuushaa wa axdifu waan iska jarayaa altafriica waxyaalaha uu sii farcinayo ibn rushdi mararka qaarkood markuu masaladii dhigto ayuu tafriicaad ama maalikiyada u gaara ama madaahibtaba ha khusaysa laakiin dee farac sii hoosa ah ayuu mararka qaarkood keenaya taasina de qofkii doonaya inuu usuul cilmi khilaaf uu helo tashtiit inay ku rido mooyaan wax badan u tari mayso marka tafriicaadka noocaasina waan jarayaa buuyi wadaliila daliilkana waan jarayaayo dee adiladu sideeda gaarkaa in loo xifdiyay ku habboon tahay in nadmiga lagu dhex keeno waxoogaa culays iyo markaa waxa weeyaan badin la badiyo ayaa ka dhalanaysa kitaabka markaa hortay waa la nadmiyey bidaayat mujtahidka wadaad eh, mail caynayn la yidhaahdo oo qolyaha makaaribada ah baa nadmiyey isagu markaa wixii ibnu rushdigu meesha ku sheegayba inuu nadmiyo ayuu eh, maarata isku hawlay markaa toddoba kun oo bay taqriiban ayuu markaa noqday waxaana markaa ka maqan dabcan wixii ibnu rushdi aanu sheegin halkan saan arki doona insha allahu tacaala madhabkii xanaabilada suu u dhanyahay masaaisha oo dhan madhabkii xanaabilada waan ku dari doonaa ibnu rushdina ma sheegin taa in markaa la soo geliyey ayaa ka igala muhiimsanaatay in markaa waxa weyaan adiladii iyo asbaabtii iyo waxyaalahaasi la nadbiyo kitabka saa loo weyneeyo in aqwaashii madaahibta muctabarka a lasoo maarata la wada sheego baa igala muhiimsanaatay haddaba wuxuu yidhi damantuhu lmasaa'il alusuula masaa-ishii usuusha ahayd baan ku guda sheegay wa axdifu tafriica waxyaalaha tafriicaadkaa ah waan jarayaa wadaliila daliilkana waan jarayaa adaa kutubtii markaa u raagsan sababta nadmigan keentayna sideedaba waxay ahayd kitaabka oo imtixaan lagu mari jiray jaamica islaamiya marxalado kala duwan intaasoo meelood lagu mari jiray baa waxaa dhibaatadu ay qofka ka qabsanaysay a'imadiiba marba laba israacayaan oo labadii masaladii hore wada socday maaha laba kale masalada ku xigtaa ay israacsan yihiin axmed oo markii hore halka abu xaniife la socday baa laga yaaba halka inuu shaafici raaco ta maalik raaco tanna sida noqon deetana qofkii doonaya inuu kitaabka imtixaan ku gala ama wixii uu fahmo oo uu qabto marka masalada timaado halkaa labadii isla socday labaa isla socday labaday ahaayeen buu odhanaya marka markaa de waxa weeya nadmigii uu helo nadmigii wuxuu markaa u sahlayaa in masale walba ada qabtay waxa weeyaan markaa sidaasi ku xifdiyo wuxuu yidhi waruba farcin qad taraanii udriju waxaad dhici karta waruba farcin farcibaa ayaa maaratay waxa weeyaan yar weey badan yahay odhan mayne waruba farcin farcibaa yar qad taraanii aad arki karto udrijuhu aniga oo meesha ku dhex sheegayo soo dhex gelinaya low lam yusaq fi haddii aan asalka oo bidaatulmujtahidka ah lagu keeni lahayn kuntu ukhriju meesha waan ka saari lahaayo masale loo baahan yahay ma aha yani marka cilmulkhilaafkan la joogo ee usuushii masaajisha la joogo masale inay timaaddo aan ahay laakiin ibnu rushdi uu sheegay nadminteeduna iska sahlanaatay in mararka kood la sheego waa la arkaa meesha maxaa ka soo baxaya laakiin waxaa dhici karta masaa'il muhiim ah oo aanu sheegin in la sheego masaa'il muhiima ah oo ibnu rushdi aanu sheegin in la sheego bal insha allahu tacala weli dee nuskadan hadda ayna kuma jirtee waxaa ka maqan kitaabka bidaayatulmujtahidka laba baaboo muhiima ah. midi waa baabulwaqf ama kitaablwaqfi siduu u dhan yahayba kitaabka ka maqan yahay bidaayatulmujtahidka waxaa kale oo ka maqan baabulmusaabaqa marka iyagana insha allahu tacaala kollay nadmintoodii weli may suuro gelin laakiin horta bal iyagoo nasriya oo calaa ariiqati bidaayati mujtahida in la qoro oo qaabkiisii loo qoro baan isku hawlay waqfigu markaa wuu ii dhammaaday musaabaqadana insha allahu tacala iyaduna in ilaahay uu yasiro baan rajaynaynaa kadibna markaa iyagana haddana iyagio nadmiya oo kooban la sameeyo kadibna markaa tabacaadka dambe ee kitaabka la soo geliya haddii ilaahayla wuxuu ihi warubamaa xadaftu waxaa dhici karta inaan xadfo qowlan qowl inaan xadfo qad dukira fii asli asalka lagu sheegay qowl uu ibnu rushdi sheegay inaan gooyo ayaa dhici karta maxaa loo jarayaa anshadda liajli anshadda inuu qowl shaada yahay daraaddeed aad u shaadoobayo fog aw liakhtasir ama mararka qaarkood yaanu siibo shaadoobine inaan iska jaro oo ikhtisaar ahaan yacni maalan masaladii baa waxaa laga yaabaa toban qowl inay ku jiraan tobankaa qowl waxaa laga yaabaa laba qowl ama saddex qowl inay madaahibtii mashhuurka ahayd ku soo ururayso toddoba qaboloo kale ay jiraan ama intaas sida maarata hadduu da xaaskiisii anti calaya xaraamun yidhaahdo oo kale laba-iyo toban qowl dee laba la yidhahdo masalada anti calaya xaraamun laba-iyo loo nadmiyo masaladiina waa masalada intaa kooban anti calaya xaraamunba ah dee maarata laga yaababa inaanay imika iska sii badnaynba markaa taasoo kale aqwaasha ugu muhiimsan ee madaahibtii muctabarka ayadee mashhuurka ahayd ay qaadatay inta la sheego ayaa inta kalena dee waxa weeyaan lilikhtisaari looga tegayaa waxaa iyaduna jirta abwaabta qaarkeedu nadmigan aan ku jirin waa abwaabtii cidqiga ku saabsanay iyo addoommihii iyo axkaamtooda maadaama aanay waaqicii hadda ka jirin bal horta intii waaqica ka jirtay in markaa masaa-isheeda la qabto ayaa markaa waxa weeyaan cinaayadu ay noqotay saas daraaddeed waa ilaa lixdan safxo oo kitaabka bidaayatmujtahidka ah ilaa lixdan safxo weeyi markaa eh, haddii la nadmiyo waxaa laga yaabaa boqol iyo konton bayd ama wax ka yar inay noqon lahay iyadana markaa meeshani kuma jirto wuxuu yihi warubamaa qadamtu aw akhartu waxaa dhici karta inaan wax soo qadimo ama wax dib dhigo linuktatin maarata faa'iido un meeshaa ku jirta daraaddeed ama masalado masalada u munaasiba ama nadmigiiyo beydkii masaladan markii la nadmiyey baa in yari soo haraysa markaad wax dhadminayso misaaxaad haysataa sidii qofkii naasirka ahaa matii misaaxadaa baydka aad haysato kolkii masaladii halkaa ay kugu joogsato inta yaree kuu soo hadhay hadii masaladan aanay qaadi karin laakiin masale kaloo ay qaadi kartaa ay jirto waxaa dhici karta inaad markaa masaladaasi aad ku buuxsato linugtatin saas aw zidtu ama waxaa loo dhici karta inaan wax soo kordhiyo aanu ibnu rushdi sheegin ama aqwaal ha noqoto ama masalaba ha noqoto aw hayartu ama in aan bedelo wixii uu sheegay oo aqwaasha qaarkeedoo uu nisbeeyey oo dee aan markaa la helin baa jirta oo ciddii u nisbeeyey aan laga helin oo yani waxa weeye sidii ibnu rushdi uu sheegay u nadmigani waxaana dhici kartaa waxyaalaha nadmigaa ka horreeyey uu kaga duwan yahay inay tahay masale walba waxaan isku hawlayey ciddan uu u sheegay haddii ay cid madhab la in madhabkii laga baaro oo wixii laga soo helo weliba haddii maarata madhabka aqwaali ay ku jirto qowlkii muctamadka ahaa inuu noqdo haddaanu ahayna in markaa laga bedelo qowlka muctamadkaa lagu bedelo haddii madaahibtii afar tahayd maaha cid kale ay tahay cidda uu ibnu rushdi qowlkan ka soo naqliyey in iyadana la baaro bal hada cid kale oo ibnu rushdi ama ka horraysay ama la wakti ahay oo masaladan sidaa imaamkaa ugu nisbaysay ma jirtaa mise ma jirto ila mararka qaarkood waxba dhici karaa in tasxiif galo ama taxriif kutubtii ka dambaysayna wax badan lagu tari maayo soo odda inay isaga ka qaateen baa laga yaaba laakiin bal ciddii ka horraysay iyo aimadii ka horraysay cid markaa qowlkan imaamkaa u sheegtay inay jirto markaa haddii iyadana la soo waayo ama lasoo helaba in de waxa weeyaan imaamkaasi qowlka aanu qabin de iyadana markaa la bedelo iyay noqonaysa mubayinan muctamad almadaahibi xaalaan ahay buu yidhi mid caddaynaya madaahibta maxaa u muctamad ah madhab waliba dhexdiisa khilaaf buu leeyahay iyo muctamad markaa muctamadka ayaan markaa bayaaninaya bisiiqatin jasmi bihi waxaan ku sheegayaa siiqada inaan markaa jasmiye ah kaa muctamadkaa inaan jasmiyo ayaan markaa ku sheegaya hadii markaa maalikiyadaa qabta shaaficiyadaa qabta haddii sidaa lagu yidhaahdo waa muctamadkoodii weeyaan fi lhaalibi sida badan khilaafulkhaalibkaasi wuxuu noqonayaa in la caddeeyaba washaafici qaala bihi fii mactumid shaafici saasaa buu yidhi sida la ictimaaday markaa halkaa waad fahmaysaa in markaa khilaafumuctamad markaa meesha marka halkaa lagu bayaaniyey laakiin waxaa kugu filaanaysa in la jasmiye ayaa kugu filaanaysa haddaan xataa lagu sii bayaaninin inay muctamad arrintaasi tahay wmaa biqiila aw bican aw naxwi fii qowlin lishaykhi madhabin faacif wamaa wixii biqiila qiila ku imaada iila can shaafiiya ama qiila lishaaficiyati saas la yihahdo aw bican ama can wixii ku yimaada can ilciraaqi oo kale aw naxwi fii qawlin ama wax lamida fii qawlin oo kale wa fii qawlin lishaaficiyi kada maxaa la mida wa fii riwaayatin liaxmeda kada haddii waxa aad aragto oo lishaykhi madhabi madhab sheekhii loo nisbaynayo maaha maarata culamada kale lakiin sheekumadhab sheekumadhab waa afarti abu xaniife ama maalik ama shaafici ama axmed oo maaratay qiilo loo isticmaalayo ama can loo isticmaalayo ama fii qawl loo istimala aragto fa daciifi laakiin arrintaas ma khusayso a'immadii kale sida ibnu cabbaas saciid iyo kuwa iyagoo can loo isticmaalaya haddaad aragto iyada maaha in la daciifinayo oo laleeyahay madhabkiisii maaha in laleeyahay ma ah laakiin wixii maarata a'immada madaahibta ee afarta ah wixii alfaadda noocaasa loo isticmaalo waa tadciifi weeye in qowlkaasi aanu muctamad madhabka ka ahayn wlxukmu in arsaltuhu likullihi xukunka aan sheegaya haddii aan iطlaaqa un oo aanan cidba qabtaba sheegin likullihim waa culamadu waxay isku waafaqsan yihiin waxaas wuu bannaan yahay dad aragto ama waxaa way banneeyeen ciddii bannaysayna aan la sheegin ama cidda qowlkan qabta aan la sheegin yacni in masaladaa laysku raacsan yahay adigu u qaado wey ilaa idaa dakartu khulfa bacdihim inaan ka daba tago oo aan khilaaf dambe sheego mooyaane haddii sidaa loo ilaaqo inaan meeshaa khilaaf de waxa weeyaan la ogsoon yahay oo naadimka maarata waxa weyaan soo gaaray aanu jirin yaad u fahmaysaa samaytu waxaan ku magacaabay buui hidaayat almustarshidi qofkii hanuun raadsadaha ahay hanuunka raadinayey hanuunintiisi limaaxa waa lagu hanuuninayey wixii uu koobsaday bidaayat lmujtahidi bidaayatulmujtahidku masaa-ishii uu koobsaday hanuunintii qofka lagu hanuuninayey wa asalu allah ilaahay baan weydiinaya alkariim alkariimkaa an yamuna inuu ugu deeqo lilcabdi addoonka waxbaa nadminayaa leh bitasdiidi toosnayn inuu marka wax toosiiyo oo maarata waxaweyaan hago mac qastin xasunaya inuu sidoo kale ugu deeqo niyo wanaagsan maxaa yeelay faruba saacin fi salaaxi hayrihi waxa badan miduu ordaya cid kale wanaaggii laakin qucuuduhu khayrun lahu min sayrihi inuu iska fadhiyi lahaa ay uga fiicnaan lahayd inuu socdo oo markaa waxa weyaan dadkaa wax u qabta haddii ay wanaagsanaan weydo dadkii inay kugu intifaacaan baa laga yaaba laakiin adigii aad halaagsanto wama intifaaci muxuu intifaacaygu noqonayaa maxaan taransaday in afaada annaasu dadku hadday ka faa'iidaystaan mimaa xawaa wixii uu koobsaday ku jiray wanaalani liflaasu anigana caydhnimo iyo markaa waa muflisnimo ay ishaleesho oo aan markaas waxa weeyaan muflis noqdo afaada markaa waa saasoo istifaada baa imika la isticmaala istifaada laakiin qaarkood waxay leeyiin istifaadadu maba ahaba carabigii fasiixa ahaa maaratay waxa weyaan afaada ayaa markaa macnaha istifaada ahayd carabigii hore waa sidaa lakiin wakhtiyadii dambe afaadada wuu u faa'iideeyey baa loo isticmaalaa istifaadana wuu faa'iidaystay carabigii qadiimka ahaa afaada wuu faa'iidaystay in alaniya ina alfaqiira wain afaada hinan latura calayhi makhaayil lfaqr in alfaqiira wain afaada hina hodoltinimo ha helay wey marka afaadadani waa saas